بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله باب الاستثناء halkan sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu doonayaa inuu inooga sheego baabkii baabulistithna lo odhan jiray waxaynu kusoo guda jirnay mansuubaat اlasmaa ayaynu kusoo guda jirnay marka waxaynu soo qaadanay lix baab oo kamida mansuubaat اlasmaa waxaynu soo qaadanay mafcuulu bihigii baynu soo qaadanay waxaa kaleynu soo qaadanay masterkii baynu soo qaadanay waxaa kaleynu soo qaadanay dharfu makaan iyo dharfu zamaan waxaa kaleynu soo qaadanay xaalkii waxaa kaleynu soo qaadanay oo u dambeeyey tamyiizkii marka lix mansuubaat asma ka mid a ayaynu soo qaadanay istinuhu ama baabkani waa baabkii waxa weeyaan toddobaad weeyaan baabkana sheekhu raxima llahu tacaala wuxuu kaga warrami doonaa laba masalo labada masale ee uu ku tilmaami doonaa waxa yihiin adawaat listithnaa adawaadka wax lagu soo reebayo baabkan uu kaga warami doonaa oo uu ku tilmaami doonaa maslada labaad ee uu tilmaami doonaa waxay noqon doontaa xukmu mustatn mustanha xukunkiisana waa sheegi doonaa sheekhu labada masle ayuu kaga warrami doonaa almasla اlulى dikru adawaat اstina adaadka wax lagu soo reebo waa sheegi doonaa almasla اthaniya waa dikru xukmi mustan mustan xukunkiisana wuu sheegi doonaa labada maslo ayuu kaga warrami doonaa adawaadka wax lagu soo reebo wuxuyna yidhi wa xuruufu listinaai hamaaniyatun xuruufta ama adaadka wax soo reebaai waa sideed buna yidhi sheekhu wuu tiriyo wuxuu yidhi waa ilaa iyo hayrun iyo siwa iyo suwa iyo sawaaun iyo khalaa iyo cadda iyo xaashaa waa ilaa iyo hayr soo siwan iyo suwa siwa iyo suwa iyo sawaaun soo ma khala iyo cadda iyo xaasha sideed markaa siwa luqaadkeega mid kasta wuxuu ka soo qaadayaa mid mustaqila ayuu ka soo qaadaya laakin waxa fiican siwa maca luqaatiha in hal laga soo qaadaa fiican oo siwa maca luqaatiha la yidhaahdo waxa weeyaan mid laga soo qaado siwa biwasni rida suwa biwasni huda sawaaun biwasni samaa waxaa kaloo jirta bikasri sin siwa siwaun biwasni bina wa hiya agrabuha waqala man dakaraha iyada ayaa ugu qariibsan cidda sheegtaana aad ba u yar tahay wanasa calayha alfarisi fi lxuja wabnu lkhabaas fi nihaaya labadaa sheekh laakin marka maxay noqonayaan markaynu halkaa halka soo qaadno waa ilaa iyo hayru iyo siwa maca luqaatiha waa imisa soo saddex maaha khalaa iyo cadda iyo xaashaan laba ka maqan baynu kusoo daranaa layse iyo la yakunu waa imisa marka sideed maynahayn waa sideeddaa markaa adaadka wax lagu soo reeba sideeddaa weeyaan tacriifkiisa haddii aynu sheegno luq ahaan lagu idhahdaa muطlaq اlikhraaj waa saaridun wax la soo saaro ayaa la idhahdaa xagga luqada xagga istilaaxa waxaa la idhahdaa alkhraaju bila aw ixdaa akhawaatiha lishayin lowlaa dalika alkhraaju lakaana dakhila fi ma qabla adaati tacriifkiisu waa ka waa soo saarid ilaa wax lagu soo saaro ama ilaa walaalaheed mid ka mida in wax lagu soo saaro waxaa la soo saaraya waa shay haddii aan la soo saari lahayn oo ikhraajkaa aan la heli lahaynna ilaada waxa ka horeeya ayuu gudageli lahaa shaygaa ka dambeeya de hadda waan fahnayla tahay waa alikhraaju biilaa aw ixdaa akhawaatihaa lishayin lawlaa dalika alikhraaju lakaana dakhila fi ma qabla aladati u fiirsada waa in ilaa wax lagu soo saaro ama ilaa walaalaheed mid kamida ah in wax lagu soo saaro shay haddii soo saaritaankaa shaygaa ilaa lagu soo saaraya ama walaaleed mid kamida ah lagu soo saaraya aanu jiri lahaynna waxaa ilaaba ka horeeya ayuu ku guda jiri lahaa waxaan la soo reebaya tusaale najaxa talaamiidu ilaa caamira aw qaama alqawmu ilaa zayda markaynu nidhaahno najaxa talaamiidu ilaa caamiran ama qama alqawmu ilaa zaydan marka aynu nidhaahno ilaa caamiran waxaad ka soo saartay oo aad ka soo reebtay axad atalaamiid ardaydii mid kamid aad soo reebtay de soo ma kaa aad soo reebtayna waa amir haddii ikhraajka iyo soo saaritaanka aad soo saartay ee lasoo reebayna ayna jiri lahayn caamir wuxuu ku guda jirnaan lahaa oo uu ku jiri lahaa ardaydaa la sheegay ayuu ku guda jiri lahaa laakiin maxaa soo reebay de ilaadana soo reebtay hadaynu nidhaahno qaama alqawmu ilaa zaydan qowmkii waxaynu ka soo reebnay mid kamida waa zayde haddii ikhraajka iyo saaritaankaasi aanu jiri lahayn zayd qowmku ku jiri lahaa hadda waan la tahay mayna basidan culimo waaba si tacriifkaas ibn uthaymin isagu wuxuu ku tacriifiya u yidhahda waa ikhraaju bacdi afraadi lcaami buu yidhahda caamka afraaddiisa bar ka mida oo lasoo saaro ilaa u ixda akhawaatia ah lagu soo saaro ayaa la yhahda markuu kutubtiisa usuul fiqiga u ka warramayo oon gaari doona insha allah marka tacriifkiisi waan fahnay la tahay luqada waa muطlaq اlkhraaj istilaaxana waxaa la idhahdaa alikhraaju bila aw ixdaa akhawaatiha lishayin lawlaa dalika اlإkhraaju lakana dakila fi ma qabla اladaati so basiid ma waa yahay sheekhu markuu cabirayey xuruuf اlistina buu cabiray xuruuf اlistina ayuu cabiray xuruufna ma wada aha xuruuf bilitifaaq waxa waaba ilaa keliya hayru iyo siwan waa asmaao khala iyo cadda iyo xaashana xuruufna way noqdaan afcaalna way noqdaan markaa ilaa keliya ayaa ah xaraf haddana muxuu cabiray xuruuf stina bu cabiray de wa sumiyat اladaatu xuruufa tagliiba lila calى gayriha lأnnaha alأصl fi camali hada اlbaabi wa min baab tagliib waa min baab atagliib ashmaawi wuxuu odhanayaa haddii lagu idhaahdo musanifku wuxuu cabiray xuruuf adaadka istinaha iyada oo laga helayo afcaal iyo asmaa waxaa lagaga jawaabaya laba jawaabood labadaa jawaaboode lagaga jawaabaya anahu salaka ariiqa takliibi haye faallaba alxuruufa calaa hayriha ariiqa takliib buu maray oo wuxuu haalib yeeday xuruuftii limaada iyada ayaa kolka shay lasoo saarayo inta ugu faraha badan waxa lagu soo reeba waa ilaa soo ma maadaama oo ilaa lagu soo reebo ilaana ay xaraf tahay ayuu u cabiray wa xuruufu lstithna masalada labaad ama jawaabta labaadee lagaga jawaabi kara nimankii mutaqadimiinta dariiqadoodu sheekhu maray oo xuruufta ayay idlaaqi jireen iyagoo uga jeeda kelimaad marka waxay ku dhici kartaa afcaal bay noqon kartaa xuruuf bay noqon kartaa asmaa ay noqon kartaa saasay u idlaaqi jireen iyagu taana wuu maraa la karaayo markaa xuruuftan waxaa looga jeedaa adaatulistithnaa baa looga jeeda hadaba xuruuftan afar qaybood baynu u qaybinayna culimay ma huwa xarfun biitifaaq wamaa huwa ismun biitifaaq wamaa huwa ficlun biitifaaq wma huwa mutaradidun bayna alficliyati walxarfiya afartaasaynu qaybinana maa huwa xarfun biitifaaq wax ah xaraf lana isku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka taagnayn wa huwa ilaa wa hiya ilaa taas waa ilaa ilaa iyadu he waa xarfun biitifaaq wamaa huwa ismun biitifaaq wax la isku waafaqsan yahay isna inuu ismi yahay wa huwa hayru wa siwan maca lugaatiha waa hayru iyo siwan iyo siwa luqaadkeediina iyada oo lala qabo iyaduna waa ismu bitifaaq wamaa huwa ficlu bitifaaq wax ficil a ah, lana isku waafaqsan yahay inay ficil yihiin waa layse iy laa yakunu sheekhuna muu sheegin layse iyo laa yakunu weyn sheekhuna muu sheegin iyo wamaa huwa mutaradidun bayna alficliyati walxarfiya wax ficilna noqda xarafna noqda waa khalaa iyo caddaa iyo xaashaa saddexdaasi ficilna way noqdaan xarafna way noqdaan waa basid bay la tahay marka xuruuftii afartaasa loo qaybinaya adawaatulistina afartaasa loo qaybinaya tanqasim ilaa arbacati aqsaam ma huwa xarfu bitifaaq wama huwa ismu bitifaaq wama huwa ficlu bitifaaq wama huwa mutaradidun bayna alficliyati walxarfiya kutubta wa idin qoraysa xarfu bitifaaq waa ilaa ismu bitifaaq waa hayru siwa maca luqaatiha ficlu bitifaaq waa layse iyo yakunu sheekhuna he sheegin iyo ma huwa mutaradid bayn اficliyai wاxarفiya ficilna wuu noqdaa xarafna u noqdaa waa mutaradid labadaas udhaxeeya waa khalaa iyo cadaa iyo xaasha soo maynaan fahmin waa aqsaamta aynu qaybinay adaadkan markaynu eegno haddaba baabkan istinu wuxuu koobsadaa saddex rukni saddex rukni saddex tiir saddexdaa tiir ka u horeeya waxaa la ydhahdaa almustathnaa minhu midna waxaa la ydhahdaa almustathnaa midna waa adaad saddexdaa rukni baa lagama maarmaana almustathnaa minhu waa maxay waa alsmu lmadkuuru qabla aladaati ismiga la sheego adaadka ka hor maxaa la dhahdaa mustathnaa minhu baa la dhahdaa ka labaadna waa mustathna mustathnana waa maxay waa alsmu almadkuuru bacda aladaati ismiga adaadka ka dambeeyana maxaa la dhahdaa mustathna la dhahdaa maxaa u dhexeeya soo xuruufuma dhexayso qaybtan saddexaad waa adaad allatii tatawasau bayna almustathnaa minhu wlmustathnaa waa adaadka kuwaasna waa kan sheekhu inoo tilmaamay saddexdaa rukn culimayahe waa lagama maarmaan maxaynu sheegnay waxaynu sheegnay tacriifka istina waynu sheegnay luatan wasilaaxan waxaynu sheegnay xuruufta sheekhu cabiray jawaabta culimadu ay ka bixiyeen labada jawaabood baynu sheegnay waxa kalaynu sheegnay xuruuftaasi in loo qaybiyo adaadkaa in loo qaybiyo afar waxaa kaleynu sheegnay baabkani inuu koobsanayo saddex tier oo loo yaqaano almustathnaa minhu iyo almustathnaa iyo adaad soo ma ka gudba waxaa jira mustathnaa adaba axkaamtiisi eeg sheekhu waxaanu ka warramaya mustathnaa minhuga umu banbixin inuu ka warramo xukunkiisa inuu inoo sheego umu banbixin adaadkana in umu banbixin laakiin muxuu doonayaa almustathnaa keliya inuu ka warramo mansuubki markaa waa maxay waa almustan waa mustatna weeyaan mustatnan xukunkiisu almustatna biil saddex baynu uqaybinana siu sheekuba uqaybiyo almustatna biil iyo almustatna bigayrin wa siwa maca lugaatiha iyo almustatna bikhala wacadda waxaasha waa saddexda saddexdaasaan uqaybinana mid ilaa lagu soo reebay mid hayru iyo siwan maca lugaatiha lagu soo reebay so laba ma iyo mid lagu soo reebay khala iyo cadda iyo xaasha waa imisa waa saddex ka ilaa lagu soo reebo usoo horeeye bal horta xuruufta hore aynu laqmayno baab listinaai hada maxalu wa xuruufu listinaai soo reebida xuruufteedu thamaniyatun sideed weeyi wa hiya sideedaasi ilaa ilaa weeyi wuxuu usoo horeysiiyey لأnnahaa alأصl fi الاstinاa iyadahe ayaa asl u ah istinaha iyo soo reebitaanka وإnamaa dakara baعdaha alasmاءa lsharفiha wuxuuna ku labaysiiyey oo uu ku xigsiiyey asmاء waa ayru iyo siwan maca lugaatiay de asmaadu way sharaf bay leedo iyaduna sharaf badan tahay wغayru hayru weeyaan wasiwa siwa weeyaan wasuwa suwa weeyaan وasawaaء sawaaء weeyaan وkhlaa khlaa weeyaan وcadaa cadaa weeyaan waxaashaa xaashaa weeyaan xaashaa saddex sibood baa loogu dhawaaqa xaashaa waa loogu dhawaaqa xaasha baa loogu dhawaaqayo alifta dambe la gooyo xashaa baa loogu dhawaaqayo alifta hore la gooyo saddexdaba waa loogu dhawaaqa saddexdaba waa loogu dhawaaqaa intaa garanay waa xuruuftii iyo adaadkii xukunkii buu doonayaa inuu noo tilmaamo haddaba saddex baynu u qaybinay almustahna bila iyo almustahna bigayrin wa siwa maca lugaatiha almustathnaa bikhala wacada waxaasha soo saddex maynaan qaybin waa yahay almustathnaa biilaa lahu halaathu xaalaatin ismiga ilaa lagu soo reebaa saddex xaaladood buu leeyahay saddex xaaladood ayuu leeyahy u fiirsada ma adko dhinaca marka laga eegana waxoogaa inu ka heli jira ad moodaa lakin ma adko mustathnaha ilaa lagu soo reebo ismiga ilaada ka dambeeya hadda hanfaano qaama alqawmu ilaa zaydan arkaanti waa inaynu soo saari karno qaama alqawmu ilaa zaydan saddexda rugni waa inaynu soo saari karno eeg ilaa ismina wuu ka horeeya ismina wuu ka dambeeya ka hore maxaa la idhahdaa mustathnaa minhu baa la dhahdaa midna wuu ka dambeeya maxaa la dhahdaa mustafna baa la dhahdaa iyaduna waa adaadkii saddexda rugni soma haysan haddaba ismigaynu ka hadlaynaa maka ilaada ka horeeya mustathnaa minhuga mise waa ka ka dambeeya ee mustanaha waa inaynu fahno waa ka ka dambeeya mustahnaa soo ma haddaba ismiga ilaa ka dambeeya ee mustanihii lahu halaaثu xaalaatin saddex xaaladood buu leeyahy alxaalaة اlأulى wujubu naصbi waxa waajiba in la nabiyo waxa waajib ah in la naصbiyo ah alxaalaة الthaniya xaaladda labaad waa jawaasu naصbi wاlbedeliya nasbana way banaan tahay bedelna wuu banaan yahay alxaalaة اthalitثa wnuhu calىa xasab اcawaamil almutaqadimati alayhi waxa loo fiirinaya cawaamisha isaga ka horaysa loo eegaya caamilkaa ka horeeya wuxuu doonayo ayaa looga dhigaya saddexdaa xaaladood buu yeelanaya culimad ismiga ilaada ka dambeeya saddexdaa xaaladood buu yeelanayaa xaaladda koobaad waa wujubu nasbi in la nasbiyo oo istinanimo lagu nasbiyo ayaa waajib ah xaaladda labaad jawaazu nasbi wاlbadeliya in istina lagu nasbiyaa way banaan tahay in bedel laga dhigaana way banaan tahay waa bedel bacdi min alkuli buu noqonaya waynu soo barane xaaladda saddexaad waa kownuhu calaa xasabi alcawaamili almutaqadimati calayhi cawaamisha isaga ka hor caamilka ka horeeyaa la eegayaa waxa uu u baahan yahay kadibna waxaa looga dhigaya wixii uu baahnaa waynu fahnay soo ma bay la tahay waa basiid xaaladda koowaad markay wujuubu nasbi waa xilima mata waa marka laba shardi hadalkaa laga helo kalaamka kalaamkaa marka laba shardi laga helo ayay waajib noqonaysaa in la nasbiya labadaa shardi waa maxay an yakuna alkalaamu taaman wa an yakuna mujaba waa labadaa shardi kalaamku waa inuu taam yahay mujabna waa inuu yahay labadaa shardi markaynu helno ismiga ilaada ka dambeeya maxaa waajiba in la nasbiya waajib noqonaysa taamku waa maxay wmacna tam an yudkara fiihi almustathnaa minhu mustathnaa minhuga waa in la sheego wa macna aliijaab anlaa yataqadama calayhi nafyu walaa shibhuhu iijaabkana waxaa looga jeeda nefyi waa inaanu ka horaynin ama nefyi wax shabaha waa inaanu ka horaynin tusaale sheekhaa kuu tusaalaye eega ah, kitaabku inoogu qoranya culimo qaama alqawmu ilaa zaydan qaama alqawmu ilaa zaydan ismiga ilaa ka dambeeya me waa zaydan zaydan waxa waajib ah in la nasbiyo limaada labadii shardi baa laga helay hadalkan labada shardi maxay ahaayeen an yakuna alkalaamu taaman kalaamku waa inuu taam yahay ma macna tam bian dukira fiihi almustathnaa minhu mustathnaa minhugii wax laga soo reebayey waa inuu sheegan yahay shardiga labaadna muxuu ah wa an yakuna muujaban ma macna aliijaab anlaa yataqadama calayhi nafyun walaa shibhuhu nafyi ama nafyi wax shabaha waa inaanu ka horaynin u fiirsada haddaba qaama alqawmu zaydan qaama alqawmu waa mustanaa minhugi muna sheeganayn ma nafyi baa ka may nafyina kama horeeyo maxaa waajiba marka in la nasfiya waajib noqonaysa labada shardi baynu helnay qaama ficlu maadin mabniyu cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin alqawmu faacilu marfuucu biqaama wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhirihi ilaa adaatu istinaa'in mabniyu cala sukun laa maxala lahu min alicraab zaydan aye mustahna mansuub aye wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala aakhirihi liannahu ismu mufradu munsarifun mayna basidaan waka hal xaalaynu haynaa halkaa xaalo waa maxay waa wujuubu nasbi dhaa imise shardaa loo shardiyaa laba an yakuna alkalaamu taaman wa an yakuna muujaban taamna macnihiisa waa in mustathnaa minhuga hore la sheego muujabna macnaheegu waa inaan diidmo adma diidmo wax ka shabawax shabaha waa inaan laga horraysinin waa basiid soo ma tusaale labaadna uu kuu sheega wuxuu ku uri wakharaja annaasu ilaa camran mayna la mid ahayn mustathnaa minigi waa annaasu nafyina kama horeeyo maxaa waajiba ya in la nasbiya waajib noqday halkaasi waa hal xaalo waa xaaladii ahayd wujuubu nasbi alxaalatu thaniya waa jawaasu nasbi wاlbadeliyati ah in la nasbiyaa ismiga ilaada ka dambeeyo way banaan tahay in laga bedelo ismiga hore waxa uu yahay la raaciyaana way banaan tahay bedelka waynu garananayo de bedelka intiibuu ku raacaya hadduu ka hore marfuuc yahay marfuuc buu noqon haduu mansuub yahayna mansuub buu noqon haduu majruur yahayna majruur buu noqon waynu baranay inta horena soo baranay soo ma waa xilima mata waa marka laba shardi hadalka laga helo shardiga koobaad an yakuna alkalaamu taaman kalaamku waa inuu tam yahay waani aniga hadda inii ma macna tam ban ukira fiihi almustanaa minhu mustanaa minhugii wax laga soo reebaya waa inuu sheegan yahay shardiga labaad wa an yakuna manfiyan waa inuu manfi yahay manfi waa maxay bian yataqadama calayhi nafyun aw shibhu diidmo adma diidmo wax shabaha waa inuu ka horeeyo labadaa shardi haddii la helona maxaa banaan laba xaalaa banaanaanaysa ismigii ilaada ka dambeeyey in la nasbiyo cala listina lagu nasbiyo ila iyo ala sabiil badliya labadaasa ku banaanaanaysa bal tusaalaha sheekh aynu eegno ma qaama alqawmu ilaa wa wailaa zaydan ba ku qoran mustanaa minhigi wuu sheegan yahay waa alqawmu hase yeeshee kalaamkani kii hore muxuu kaga duwan yahay kii hore tam muujab ah, kana waa tam manfiya soo ma nafyi baa ka horeeya dee maabaa ka horeysa ismigaada ilaada ka dambeeya haddaba maxaa noogu banaanaanaya laba inoogu banaanaanaya labadaasi waa maxay inaynu inaynu bedelno bedel ka horeeye jaaza fiihi lbedel bu sheekhu de qowlkaasa raajixa weliba limaada bedelkuu soo horreysiye de qur-aankana bedelkun baa ku sugan wamaa facaluuhu ilaa qaliilun baa qur-aanka ku sugan waa bedel marka bedelkaasaa raajixa waa yahay wa ilaa zaydan wa ilaa zaydan icraabta aynu isku dayno ma maxaynu odhanaynaa waa naafiya mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alicraab qaama ficlu maadin mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin alqawmu faacilu marfuucu biqaama wacalaamatu rafci damat daahiratu cala akhirih ilaa adaatu istithna mulqaat laa camala laha mabniy cala sukun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun zaydun waa bedel baynu odhanna wlbedelu yatbacu almubdela minhu fi rafcihi marfuucu wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri waa bedel bacdi min alkuli daabitkiisu muxuu aha an yakuna albedelu bacda min almubdel minhu ayna raabi raabi baa shardi aha aynu soo barana culmay ah, kamaa mara ardaygaa naxee moogta kamaa sayatiina macalinka kasii naxa soo ma aynu soo marnay bedelulbacdi min alkul raabi baa shardi ah iminka raabid madaysa xageed geysan xageed ka keenaysi ya wuu qadaran yahay minhum baa qadaran minhum baa qadaran ya caydkii mubdal minhu u noqonayay wuu qadaran yaha marka malfuudna wuu noqon karaa mid muqadarana wuu noqon karaa muqadar baynu soo baranay soo ma akaltu rakiif suguse hu waad arkaysan soo ma kaniimka muqadar bis minhum baa inoo qadaran waa yahay wa ilaa zaydan ilaa dambe maxaad odhanaysa waa alaatu istithna haye mabni cala sukun la maxala lahu min alcraab zaydan mansuub al stina calaamatu nasbi atun aahiratu al airi mana basidayn waa basiib haye xaaladaasna waa xilima waa xaaladii labaad oo waa jawaasu nasbi wlbedeliyati ma aad ka culmay niyada soo jeediya waa jawaasu nasbi wlbedeliyati labadaasa inoogu banaanaanaya waan garanay kolka hore ee uu ahaa taa muujaba ama mutasil ha ahaado ama munqaطi ha ahaadee nasbahaas unbaa waajiba nasbahaasi unbaa waajib ah ama markan dambe marka uu mutasilka yahay marka uu mutasilka yahay iyo marka uu munqadica yahay haddii uu munqadic yahay waxa waajib noqonaysa ay leeyihin culimadu inu in istiknanimo lagu nasbiyo ayaa waajib noqonaysa ay leeyihin jumhuur lcarab saasay leeyihiin ilaa nimanka benu tamim mooyaane banu tamiim iyagu way diidan yihin wa labada qowl bay banaan yihin bay leeyihin ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya wtamimiyuuna ashalu tamiimiyiintaa fudud bu ohanaya qowlkooga in la qaato walaakina alqurashiyiina aqcadu bu odhanaya ya waa yahay ka socda oo tusaalisi muxuu noqonaya maa qaama alqawmu ilaa ximaaran de de ximaarku ma qowm buu kamid yahay mee kamid maaha de soo maa marka ilaa ximaaran isaga wuxuu leeya wuxuu leeya waa la nasbinun bu leeya nasbahaasi ayaa waajiba ayay leeyihin carabta kale ilaa nimanka reer banu tamim mooyaane halkaana ku dhaaf halka waa tii labaad xaalada saddexaad waa kawnuhu ala xasab alcawaamili almutaqadimati calayhi caamilka ka horeeyaa la eegaya caamilka ka horeeya hadduu faacil doonayo faacil uga dhig ilaad way iska taagantuun sidii waxaan jirin oo kale ayaa laga soo qaadaya haduu mafcuul doonayana mafcuul baa looga dhigaya haduu doonayo jaariyan majruur kusoo tacaluqana de waa lagu soo tacalujinaya tusaalayaasha wuu kuu sheegay laba shardi ba isagana lagama maarmaana shardiga horun baa muctabara ka dambe isagana kutubta damaan ku gaari doonaa waa yahay waa maxay an yakuna alkalaamu naaqisan kalaamku waa inuu yahay mid naaqis oo kala dhantaalan maxaa looga jeedaa mustathnaa minhugii ma sheegana kii wax laga soo reebayeyba ma sheegana mar hadduu mustathnaa minhigu aanu sheeganayn oo naaqisu yahay laabudda an yakuna manfiya kalaamkaasi muxuu noqdaa manfina ku jiraa markaa labadaa shardi haddii la helana wuxuu noqonayaa caamilka ka horeeyaa loo eegayaayo waxa uu u baahan yahay baa looga dhigaya tusaalayaasha aynu eegno ma qaama ilaa zaydun wamaa darabtu ilaa zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin soo ma aragtaan maxay noo qoran ma qaama inoo qoran aawa mustafnaa minugii ma sheegana waa naaqis ma macna naaqis bian xudifa minhu almustafnaa minhu mustafnaa minugii baa laga xadfay nafyigana waynu soo barna de nafyi baa ka hore ma qaama ka horeysa soo ma mar kalaamku haddii uu noqdo naaqisna manfina wuu ku jiraa meesha taana waa inaad aacilba baanta soo maa ilaada meesha way iska taagantuna faacil uga dhiga darabtu maxay u baahan tahay mafcuulba ubaahan tahay soo maa mafcuul uga dhiga marartu maxay u baahan tahay jaariya majruur kusoo tacaluqa soo maa jaariya majruurkaa kusoo tacaluji waaba intaa isaguna saxiix wala la ma xarfu naafiya la odhanaya ma naafiya mabniyun cala sukun la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi la maxala lahu min icraab liannahu ficlun ilaa adaatu istinam lqat la camala laha zaydun faacilu marfuucu biqaama wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhirihi ma darabtuna waa lamid darabtu ficlu wa faacil ilaa adaatu istinaa mulqaas laa camala laha zaydan mafcuulu bihi bay noqonaysaa wama marartuna waa lamid waa ficl iyo faacil ilaa adaatu istinaa mulqaat bizaydin albaw xarfu jar aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bimarartu mayna basidayn saddexdiisii xukun ba halkaasaad ku haysaa culma mayna basidayn ma adko aan kuugu celiyo mustathnaa mustathnaha lagu soo reebo ilaa saddex xaaladood buu leeyahay alxaala اlulaa wujuub nasbi in la nasbiye ayaa waajib ah mataa waa in laba shardi la helo an yakuna alkalaamu taaman wa an yakuna muujaban labada shardi waa in la helo taam maxaa looga jeedaa mustathnaa minhugii waa in la sheego muujab maxaa looga jeedaa nafyi ama nafyi wax shabaha waa inaanu ka horaynin waa xaaladii koowaad alxaalaة thaniya jawaasu nasbi wاlbadeliyati in la nasbiyaa banaano istinanimo lagu nasbiyo ama in la bedelo bedelkaasi muxuu noqonaya bedel bacdi min alkuli buu noqonaya laba shardi buu isna an yakuna alkalaamu taaman kalaamka hore intaa waa kala yahay tam mustadminigii baa sheegan laakin muxuu la dheeryahay waa an yakuna manfiyan kii muxuu kaga yahay waa manfi o nefyi baa galay ama nefyi wax shabaha galay waayahay ka kale alxaalaة الثالثة waa kwnuhu calى xasabi اlcawaamili almutaqadimati calayh cawaamisha ka horeysa fiiradeedaa la eegaya qadarkeeda waxay u baahan tahay isna laba shardi baa lagama maarmaana hal un ba muctamada ka dambana waa taabice waa in an yakuna alkalaamu naaqisan kalaamku waa inuu naaqis yahay maxaa naaqiska looga jeeda bian xudifa minhu almustathnaa minhu kii wax laga soo reebaya meesha ka maqan waa yahay haye hadduu mar naaqis yahay maxaa ku daba jira inuu manfi yahay xaaladan saddexaad xaaladda caadi uga soo horjeeda maad garanaysaa wa te waa ta ugu horeysa de ta ugu horeysa waa ta muujaba soo kana waa naaqis de manfiya de saddexdaa xaaladood buu leeyahay intaba sheekha inoo qara laqmada daba eega idinkoo fahmay umaa laqmaynana insha allah falmustathnaa kii la soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa nasbin ay huwa maaga idaa kaana marka uu yahay alkalaamu kalaamku taaman mid dhamaystiran marka uu yahay taamkaasoo muujaban ay muhbatan la sugay wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi qaama alqawmu qowmkiibaa istaagay ilaa zaydan zayd mooyaane wa kharaja annaasu dadkii ayaa baxay ilaa camaran camar e maydaan ka dharaysanen xaaladaas mayna si fiican idin ku bixin waa xaaladii ay waajibka ahayd in la nasbiyo labadii shardi waad haysataan wain kaana haddii uu yahay alkalaamu hadalku manfiyan mid la anfiyey haddii uu yahay manfiga oo taaman taam ah oo dhammaystiran oo mustathnaa minhugii la sheegay jaaza waxa bannaan fiihi ay fi lmustathnaa ka la soo reebaya dhexdiisa waxa ku bannaan albedelu bedel baa bannaan bedelulbacdi min alkuli wanasbu nasbo ayaa bannaan cala listithnaai istithnanimo lagu nasbiyo wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah tidhi maa qaama alqawmu qoomkii ma kicin ilaa zaydun zayd mooyaane wailaa zaydan zayd mooyaane mayna basiidayn ya culimo waa basiid waa xaaladii labaadoo waa xilima waa jawaasu nasbi wlbedeliya weliba waxaa raajixay leyihin culimadu bedelkaa raajixay leyihin bedelkaa raajixa labadiisii shartana waad haysataa wain kaana haddii uu yahay alkalaamu kalaamku naaqisan mid kala dhantaalan haddii uu yahay oo mustatnaa mudhimkii aanu sheeganayn kaana wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili kaana wuxuu ahaanayaa huwa mustanihii kaa'inan mid ku sugan calaa xasabi alcawaamili camalfalayaasha qadarkooda korkeeda mid ku sugan unbuu ahaanaya cawaamishaasun baa loo eegaya waxay u baahan yihiin naxwu maa qaama ma kicin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa darabtu maan garaacin ilaa zaydan zayd mooyaane wamaa marartu maan soo marin ilaa bizaydin zayd mooyaane mayna basidayn waa basiid halkaa waxay nagaga baxay mustanihii lagu soo reebay ilaa iyo saddexdiisii xaaladood ba halkaasay nagaga baxeen inta kale way fududahay waayahay maa qaama alqawmu ilaa zaydun wa ilaa zaydan haddaed halkaa bedeshid oo tirahdid ra'aytu alqawma ilaa zaydan wa ilaa zaydan bay noqonayaan iska ilaaliya somaada waanad la socon kartaan ma ra'aytu lqawma ilaa zaydan wa ilaa zaydan ya waayo ta dambe kaba waxa weeyaan kii lagu nisbinaye ka hore maxaad odhanaysaa ma noqonayo waa bedel de bedelku nasbi ka raacin mubadelu minhuga hore ayaa mansuuba ma ra'aytu lqawma kalaamku menfi baa ku jira waana tam la soco marka hore iminka rafcin bu ka raaca ma qaama alqawmu ilaa zaydun muna rafci ka raacin isagoo nasbi ka raacna muxuu noqonaya ya ma ra'aytu lqawma ilaa zaydan wa ilaa zaydan unbuu noqonaya isagoo kasri ka raacayna ma marartu biaalibin ilaa zaydin wa ilaa zaydan mayna basidan insha alla idinkaa soo egeegi doona tusaalayaasha ood farabadsanaysa ka gudba walmustanaa kii la soo reebay bigayrin hayrin lagu soo reebay wasiwasi waa lagu soo reebay wasuwas waa lagu soo reebay wasawaain sawaain lagu soo reebay majruurun mid mid la jarayo weeyi laa ayru ay laa hayruljari jar hayrkii jaa mid banaan ma aha fiihi mustanaha dhexdiisa saasa usoo qadaraysa waaya muxuu doonayaa wa waa xukmu mustana bihayri waa khawatia kii lagu soo reebay kan uu fududiyo wuxuu ku yidhi ila asmaayahayan soo asmaa ay ahaayeene u idaafe un saxiix kiyo waa la jeraya un mustani ilaada ka dambayn jiray ad garanaysay ah soo maray ismigii marka loo idaafey kuwan waa loo idaafeynaya maadaama iyagu ay asmaa yihiin waynu waa saxiix bay la tahay kadibna waa la jeraya wixii ka dambeeyey waa la jeraya mustanihii eh, lagu soo reebay hayru iyo siwa iyo macluqaati ah. isaga waa la jerayaa un waynu haddaba mid baa meesha taalla maadaama isagii la jeray xukunkii ismiga ilaada ka dambeeya uu qaadan jiray waxa qaadanaya iyaga laftooda qaadanaya ra'da hayru baad ka dul eegeysaa hayru sawra uma dambayso ra'daa hayr baad xukunkii ka dul helaysaa kalaamku soo muwaan jira taa muujaba taa muujaba haddii uu yahay ra'daasun baahe la nasbinaya maxaad odhanaysaa maa qaama qawmu hayra zaydin baad odhanaysaa hayra zayd baad odhanaysaa hadduu yahay taa manfiyana labadiibaa kugu banaan maa qaama alqawmu ayru zaydin waad bedelaysaa de maa qaama alqawmu ayra zaydin istinanimaad ku nasbinaysaa hadduu mufaraq yahayna waa sidii oo kale maxaad odhanaysaa maa qaama hayru zaydin maa ra'aytu hayra zaydin maa marartu bigayri zaydin mayna basiidayn waa basiid marka xukunkii ismiga ilaada ka dambeeya uu qaadan jiray iyaga laftooda qaadanaya marka si waana waad garanaysaayo iyad halkaas mad iyadana wa qiyaas qaadanaysaa waka marka eeg way ka muuqanaysaa de siwana waa lagu qadaraya yada siwa iyo siwa waa lagu qadaraya sawaaina way ka muuqanaysaa mayna bal sidaan culimo ka socda wlmustanaa kii lasoo reebay bisiwa siwa biayrin hayrin kii lagu soo reebay wa siwa siwa kii lagu soo reebay wa suwa suwa kii lagu soo reebay wa sawaain sawaain kii lagu soo reebay majruurun mid la jerayo weeyi waa khabarkiie laa la laadani wa tacmalu camali laysa ismiga way rafcisaa khabarkana way nasbisaa maa haada bashara soo ayad qur'aana ma waka markaa eeg ismigeedi waa hayru khabarkeedina wuu go-an yahay jaa-is baynu soo qadarana waka laa hayru ay laa hayruljari jar hayrkii jaa-izan mid banaan ma aha fiihi ay fi lmustathnaa mustatnaha dhexdiisa mayna basiidaan culimo kaana xukunkiisa halkaa ku tuura ka lagu soo reebayo hayru iyo siwa macluqaatia maxaa la odhanayaa waa lagu jeraya iyo waa loo idaafaynayaa xukunkiina iyaga laftoodu ka muuqanaya mayna basidayn ka gudba maxaa inoo hadhay lafdigaa hayruya waa luqat carabiyatu haabitatu fi kalaamihim walaysat laxna waa luqa carabiya oo kalaamka carbeed ku sugana laxni ma aha khilaafan libni hishaamin ibnu hishaam baynu halkaa ku khilaafaynaa buu leeyahy sheekhiyo muqniga wuxuu ku odhanaya waayruhum eh, wa qawluhum laa hayru laxnun buu odhanaya qawlka sidaa ay odhanayaan dadku laa hayru waa laxni bu odhanaya lakin culimmadu waxay leeyihiin waxa weeyaan waa shaayico waa haabit oo fi luqa alcarabiya waa ku sugan yahay wlmustathnaa kii lasoo reebay bikhalaa khalaa lagu soo reebay wacadaa cadaa lagu soo reebay waxaashaa xaashaa lagu soo reebay yajuuzu waxa banaan nasbuhu mustanaha nasbihiisaa banaan wajaruhu mustanaha jarkiisuna waa banaan yahay naxwu qawlika qaama waxa istaagay alqawmu qowmkiibaa istaagay khalaa zaydan wazaydin wacada camran wacamrin waxaashaa bakran wabakrin wt hadaba maxaa noo soo hahay saddex baa inoo so hahay sooma saddexdan maxaa la odhan jiray mutaradidatun bayna alficliyati wlxarfiya somayan wlxarfiya sooma haddaba ismiga labadan saddexdan ka dambeeya laba arrimood baa banaanaanaya in la nasbiyo ismiga iyo in la jaro labadaasaa banaanaanaya haddaynu nasbino waa bictibaariha afcaalan afcaal baynu iyaga ka soo qaadana afcaal baynu he ka soo qaadana ismigiina maxaynu ka dhiganaa faacilkoogii waa mustatir o waa mustatir wujub weliba ah. wa satru marfuucin bamrin xutima wa duna ya mudaaricin wasmayhima وفعل الاsتiثناء والتعجب وأفعل تفضيل ضربا تصibi waa waaجiب in la اstitaariya waa waaجiب ااstitaar haye ismigana maxaynu ka dhigaynaa mafcuul baynu oga dhigana marka mafcuul baynu oga dhigana way nasbinayaan de so maynaan fahmin haddaynu jarnana waa bictibaarihaa xuruufan maxaynu ka soo qaadnay xuruuf baynu ka waaba xuruufujer baad ohanaysaa khala iyo ada iyo xaashaaba xarfujer noqday de xarfujer maadaamay noqdeen ismiga ka dambeeya muna majruur noqonin waa la jerayaa un ismiga ka dambeeyo labadaasaa ku banaa in la nasbiyo wa hadaynu afcaal ka dhigno in la jaro wa hadaynu xuruuf ka dhigno ila waxaanu nidhi waxay udhexeeyaan ficilnimo iyo xarafnime soo basiid maa culimo waa basiid markaa jaariya majhuurkaasi ma tacaluqaya markaa mise ma tacaluqayo halkuu ku xidhmaya mise meel kuma xidmayo insha allah kutubta baan ku gaari doona kutubta dambe ayaynu ku waxaa jirta xuruuf tacaluq ma aan baahano ilaa toddoba xaraf culimadu ay gaadhsiiyaan لكل حرف من حروف الجر تعلق واستثن سبعا فdري لعل لولا رب حاشا وخل عdا kda الحرف المزيد نقل ilaa toddoba xarفay gaadhsiiyaan kutub toddobaan ku gaari doonaa واlmستثنا kii la soo reebay bkhla khla lagu soo reebay وcadا cadا lagu soo reebay وxاashا xاashا lagu soo reebay يجuز waxa banaan نسبhu مستثنا نسبhiisaa banaan وjaruhu مستثنا jarkiisaa banaan وذalika تusaale نaxو qاama waxa istaagay alqوم qoomkiibaa istaagay xaal uu ka maran yahay huwa bacdiga zaydan zayd wa zaydin ay waqaama alqawmu qoomkii baa istaagay khalaa zaydin zayd mooye ah, saasaad ohanaysid wacadaa camran ay waqaama alqawmu qoomkii baa istaagay cada xaal uu ka gudubsan yahay huwa bacdulqowmka camran camar wa camrin ay waqaama alqawmu qoomkii baa istaagay cadaa camrin camar mooye wa xaashaa bakran ay waqaama alqawmu baa istaagay xaashaa xaal uu ka hadhoon yahay huwa bacdulqowmka bakaran bakar ay waqaama qowmu qoomkii baa istaagay xaashaa bakrin bakar mooye saasaad ohanaysa marka haddaynu icraabno qaama waa ficil maadi mabniyu cala lfatxi la maxala lahu min alicraab alqowmu faacilun marfuucun biqaama wacalaamatu rafci damatun daahiratan cala akhiri ka hore weeyaane khalaa ficilun maadin mabniyun cala alfatxati almuqadarati cala alalifi manaca min duhuuriha atacaduru tacaduran fi lalifi istifqaala fi lwaawi wlya-i fakud mithaala waa yahay wazaydin wa khalaa zaydin wa zaydin waxa u qadaran de khaladan khalada marka waxad ka dhigaysaa xarfu jarin mabni cala sukuunilahi maxal lo mal icraab zaydun ismun majruurun bikhala waad odhanaysaa de wa calaamatu jari kasratun daahiratu cala aakhiri waan fahnay soo ma dee inta dambana idinka tan bay lamid yihin caddaa camran wa caddaa camrin xaashaa bakran waxaashaa bakrina intan unbay lamid yihiinoo haddee la nasbiyana mafcuul baa looga dhigaya oo iyaga ayaa ficila faacilkiina waa waajib listitaar haddii la jarana oo la hoos dhigana iyaga ayaa xuruufa oo iyagina waxay noqonayaan majruur bay noqonayaan armayna fahmin culimo khulaasada baabkani laba masle keliyuu ka warramay labada masle waa maxay waa adaat listithnaa iyo xukm lmustathnaa xukm lmustathnaa ka ilaa daba dhaca saddex buu leeyahay wujubu nasbi jawaasu nasbi walbedeliya iyo kownuhu calaa xasabi alcawaamili almutaqadimati calayhi ka hayru iyo siwa macluuqaatiha lagu soo reebo waa la jaraa xukunkii ismiga ilaa ka dambeeya uu qaadan jirina iyaga laftooda qaadanaya ka khalaayo caddaa iyo xaashaa laguso ismiga lagu soo reebana laba xaalaa ku banaan in la nasbiyo wa haddaynu afcaal ka dhigno faacilkoogina waa waajib listitaar in la dhigo wa haddii iyaga xuruuf aynu ula dhaqno xuruuf aynu ka soo qaadno waa basiil beelata laqmadaan ku celiyo wa xuruufu listinaai soo reebitaanka xuruuftiisu tamaaniyatun sideed weeyi wa hiya sideedaasi ilaa ilaa weeyi wagayru hayru weeyi wa siwa siwa weeyi wa suwa weeyi wa sawaaun weeyi wa khalaa weeyi wa cadaa weeyi wa xaashaa weeyi falmustathnaa kii la soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinu huwa mustanaha idaa kaana marka uu yahay alkalaamu kalaamku taaman mid dhamaystiran marka uu yahay taamkaasoo muujaban weliba muhbat ah oo sugan la sugay wadalika tusaale naxwu qawlika qaama alqawmu qoomkiibaa istaagay ilaa zaydan zayd mooyaane wakharaja naasu dadkiibaa baxay ilaa camran camr mooyaane wain kaana haddii uu yahay alkalaamu kalaamku manfiyan mid la anfiyey haddii uu yahay manfiga oo taaman dhammaystiran jaaza waxa banaan fiihi mustanaha dhexdiisa albedelu bedel baa banaan waa bedelulbacdi min alkuli wnaصbu naصba ayaa banaan cala اstina istinanimo lagu naصbiyo wadalika tusaale naxwu qawlika maa qaama alqawmu qoomkii ma ilaa zaydun zayd mooyaane wailaa zaydun zayd mooyaane wain kaana haddii u yahay alkalaamu kalaamku naaqisan mid kala dhantaalan haddii uu yahay kaana wuxuu ahaanayaa ay huwa mustanihi kaainan mid ku sugan calaa xasabi alcawaamili camalfalayaasha qadarkooda qadarkaa dushiisa mid ku sugan buu ahaan wadalika tusaale naxwu qawlika maa qaama makicin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa darabtu maan garaacin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa marartu maan soo marin ilaa bizaydin zayd mooyaane wlmustanaa kii la soo reebay bikayrin hayrin kii lagu soo reebay wa siwa siwa kii lagu soo reebay wa suwa suwa kii lagu soo reebay wa sawaain kii lagu soo reebay majruurun mid la jarayo weeyi laa hayruljari jar hayrkii jaa mid banaan ma aha fihi ay fi lmustathnaa kaa la soo reebay dhexdiisa wlmustathnaa kii la soo reebay bikhalaa khalaa kii lagu soo reebay wacadaa cadaa kii lagu soo reebay waxaashaa xaashaa kii lagu soo reebay yajuuzu waxa banaan nasbuhu ismiga in la nasbiyaa banaan mustathnaha wjaruhu mustanaa in najara ayaa banaan wadalika tusaale naxu qaama qowmu qoomkii baa istaagay khala xaal uu ka hadhoon yahay huwa bacdqowmka zaydan zayd iyo wa zaydin wa khala zaydin zayd mooyaane wacada camran wa camrin waxaashaa bakran wa bakrin waxaynu haysanay xalay shan iyo afartan masleaynu haysanay labadan masle ugeeya toddobiyo afartan masle weli kitaabki ajribka ka socnaa culimay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk